أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى شروط التيمم هذه مدني شروط التيمم waa shuruudii booraysiga halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu doonaya inuu uga hadlo booraysiga iyo shuruudaha uu ku ansixi karo shuruudahan hal shardi oo ka mid a ah haddii la waayo booraysigii ma ansaxayo shuruudu tayamumi booraysiga shuruuddiisii itnaa cashara labiyo toban waa shuruuddii weysaqaadka loo xiri jiray shuruud ka siyaado ah oon shaqo ku lahayn shuruuddii weesaqaadku shuruud gaar ahay ahayd booraysiga shuruuddiisuna waa shuruud gaar ah liannahu shuruuddan gaarka ah waxaa loogu xiray booraysigu waa dahaara daciifa booraysigu waa dahaaro daciifa walidaalika waxaa weeye waa dahaara mu'aqata ama dahaaro ku meel gaara wey liannahu qofku markuu biyo helo waxaa waajib ku noqonaya biyihii inuu isticmaalo hadduu ewel u booraystay biyo weyto biyoweyto hadduu u booraystay oo uu biyo helo dahaaradiis waa burays dahaaradii booraysigu waa ka buri lidaalika waxaa la yidhaha waa dahaara mu'aqata dahaaro ku meel meelgaara wey maadaama marka dahaaro ku meel gaara uu yahay wuxuu iska leeyahay shuruud u gaara shuruud u gaara oo aan shaqo ku lahayn shuruuddii wasaqaadka waa laba iyo toban shardi an yakuuna waa inuu ahaado booraysigu bituraabin caro waa inuu ahaado waxaa shardiga ah waxa lagu booraysanayo inay noqdaan caro wa an yakuuna turaabu caradu daahiran mid daahira waa inuu ahaado waxaa kaloo shardi ah carrada lagu booraysanayo inay noqoto caro daahir ah waa madhabka imaamu shaafici siduu qabo madhabka imaamu shaafici sida uu qabo ama madhabta maalikiyada imaam maalik raximah اllahu tacaala isagu wuxuu leeyahay kullu maa yascad min alard wax walba oo dhulka ka sareeya waa lagu dahaaro qaadan karaa waa lagu booreysan karaa ayuu leeyahay sheekhan la yidhaaho imaam maalik raximah اllahu tacaala marka maalikiyadu iyagu waxay qabaan wax walba oo dhulka dul saaran sida dhagaxdii geedihii derbiyadii waxaasoo dhan waa lagu booraysan karaa ayaa maalikiyadu ay qabaan khilaafkuna wuxuu ka yimid maalikiyada iyo imaamu shaafici u dhexeeya tafsiirka qowlka ilaahay jala jalaaluhu waxaa laysku khilaafay aayaddan macnaheeda maxaa loola jeedaa fatayamamuu saciidan طayiba fatayamamuu saciidan saciidka maxaa loola jeedaa saciidka imaamu shaafici wuxuu ku fasiray bimacnaa aturaab oo ayadda macnaheeda wuxuu leeyahay imaamu shaafici waxaa loola jeedaa fatayamamuu ku booraysta saciidan caro caradaasoo dayiban ay daahiran caro daahir ah ku booraysta marka imaamu shaafici saciidka wuxuu ku fasiray in loola jeedo caro ama imaam maalik raximah اllahu tacaala isagu saciidka wuxuu ku fasiray fatayamamuu ku booraysta saciidan wax walba oo dhulka ka sareeya oo saciid kulu maa yascad min alardi wax walba oo dhulka ka sarreeyaa loola jeeda marka maalikiyadu iyagu waxay qabaan wax walba ee ardada dusheeda saaran dhagxaantii geedihii waxaasoo dhan iyo derbiyadii waa lagu booraysan karaa amaa madhabkeenna waxaa shardi ah inuu yahay caro carraduna waa inay tahay carro daahir ah wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin turaabku mustacmalan mid hore loo isticmaalay caradaas waxaa shardi ah caro hore loo soo isticmaalay inaysan caradu ahayn caradu marka maxay mustacmal ku noqon kartaa kutubtii horena waanu ku soo barannay caradu waxay mustacmal ku noqon kartaa laba shay maa baqiya cala alcudwi wamaa tanaahara watamayaza maa baqiya bilcudwi wixii xibinta ku baaqi ah waa turaab mustacmala tusaale ahaan gacantan ayaad caradii marmarisay carada qaybta ku hartay gacanta waa mustacmal mar kale laguma booreysan karo waa inta yani ku dhegdhegan xibinta inta ku hartay oo ku dhegdhegan mustacmal qaybta labaad ee mustacmalka waxaa weeye maa tanaahara watamayaza carada xibinta ka daadatay ee haddana gooni u soocantay ee haddana gooni u soocantay labadaas shaya waxaa la yidhaha turaab mustacmal marka gooni u soo cantay marka la leeyahay waxaa baxay qofku hadduu tusaale ahaan bacmadow carro uu ku soo shubto bacmadowdaas carrada uu ku soo shubtay salaaddii subaxa wuu ku booraysan karaa duhurkiina wuu ku booraysan karaa casirkii iyo maqribkii iyo cishihiina wuu ku booraysan karaa sababtu maxay tahy oo carradan maraaba lagu booraystay subaxii ku booraystaye see duhurkii ugu booraysanaas mustacmal ma aha لأنه mustacmal ma aha mustacmalku waxaanu nihi laba shardi uu leeyahay waa kii xibinta baaqi ku ah iyo ma tanaahara watamayasa carada xibinta ka daadatay oo haddana gooni u soocmay marka midan bacmadowda kaaga daadanaysa mustacmal ma aha liأnnahu mid gooni u soocantay ma ahan mid gooni u soocantay ma ahan wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin turaabku mustacmalan mid hore loo soo isticmaalay waa inuusan ahayn wa anlaa yukhaalidahu turaabka waa inuusan qasin daqiiqun daqiiq budo iyo wa naxwuhu naxwu daqiiqi iyo budadaa wixii la mida ah. bur iyo budo iyo nuurad iyo waxyaalo la mida ah waa inaysan ku qasnayn carradu waa inay tahay carro saafi ah oo nuurad iyo bur iyo waxyaalo la mida ah waa inaysan ku qasnayn wa an yaqsidahu turaabka qofku waa inuu u qasdo turaabka inuu u qasdo waa shardi inuu u qasdo maxaa loola jeedaa binnaqli soo guurinta uu soo qaadanayo soo qaadashada waa inuu asagu qasad u soo qaato soo qaadashada qasad uu soo qaato la yidhi maxaa baxay waxaa baxay haddii carradii tusaale ahaan dabaylu intay timaado ay wejiga uga sayrto dabaylaa timid markaasay caro wejiga uga sayrtay oo caro wejiga ay uga shubtay markaasu muxuu yidhi ewalba waad u socotay markaasuu iska marmarsaday dabayshii carradii wejiga ay uga dhufatay ayuu wuxuu yidhi ewalba waan u socday oo carradana ii soo dhoweysay markaasuu wejigii uu iska masaxay ma ansaxay waraysiga noocaas oo kalea ma ansaxay wa an yaqsidahu waa inuu u qasdo binaqli soo guurin oo carada inuu soo qaato isagu waa inuu ula qasdo wa an yamsaxa wajhahu wa yadayhi wejigiisa iyo labada gacmood waa inuu masaxo binaqlatayni laba soo rarid waa inuu ku masaxo laba goor waa inuu carada dhulka uu ka soo rarto uu ka soo qaato hal maruu carada sidan dhulkan uga soo qaadan wejiguu ku masaxay mar labaaduu soo qaatay gacantana wuxuu ku masaxay gacantan midigta ah midda midigta carada uu ku hayana gacanta bidixda ah ayuu ku masaxay wa an yuzila waa inuu iska zuuliyo annajaasata najaasada marka horeba inuu iska zuuliyo waa shardi intuusan booraysan inuu najaasada iska zuuliyo waa shardi haddii korkiisu uu najaasiisan yahay nijaasadiina wuxuu ku zuuliye uusan haysan maxay noqon masaladaas inuu booraystuu rabaa waana nijaasaysan yahayo kortiisii nijaas ayaa ku taalla wuxuuna dooni inuu booraysto nijaasadii wuxuu isaga mayrana ama isaga zuuliyana ma haysto masaladaasi waxay ka mid tahay masaa'ilka ibnu xajar ulhaytami iyo rimli ay isku khilaafeen sheekhan la yihaaho rimli oo aimada shaaficiyada ka mida wuxuu leeyahay ma booreysanayo marba haddii korkiisii nijaasa ay saaran tahay biyo uu isaga mayrana uusan heli karin rimli wuxuu leeyahay laa yatayamam ma booreysanayo bal yusallii ka faaqidi addahuureyn wuu iska dukanoo wuxuu u dukanaa qof waayey biyo iyo caro qof waayuu la mid yahay biyo iyo carro qof waayey xukunkeeduu qaada biyihii caro qof waaye xukunkiisu muxuu yahay waa inuu xurmatulwaqti isaga tukado salaadaasna uu dib ka soo celiyo baynamaa masaladan oo kale ibnu xajar uu leeyahay yatayamamu wa calayhi icaada qofku haddii nijaasa korkiisa ay ku taallo wuxuu nijaasada isaga zuuliyana uu waayo ibnu xajar wuxuu leeyahay wuu booraysana laakiin waa soo celina labada sheekh marka waxay iska waafaqsan yihiin salaaddii in la soo celinayo mar walbaba laakiin waxay isku khilaafsan yihiin waa booraysanaa iyo ma booraysanayo wa an yuzila waa inuu iska zuuliyo annajaasata najaasada marka hore awalan marka horeba najaasada waa inuu iska zuuliyo wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qiblada waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayamumi booraysiga ka hor waa inuu qiblada ku dadaalo shardigan waxaa khaas la ah ibn xajar اlhaytami raximah اllahu tacaala amaa sheekhan rimli la yidhaha isagu wuxuu leeyahay kutubteenna horena waanu ku soo qaadan jirnay shardi ma ahaa ijtihaadka qiblada wa an yajtahida fi lqibla marka maxaa loola jeedaa qiblada waa inuu ku dadaalo ulajeedada laga leeyahay waxaa weye qofkii haddii mutaxayir fi lqibla uu yahay oo qibladii uu ku jahwareersan yahay oo isleeyahay talow ma halkanaa qiblo ah mise halkanaa qibla uu leeyahay wuxuu ku leeyahay ibnu xajar ulhaytami booraysigu ma ansaxayo ilaa qiblada marka hore aad fahamto jihada ay kaa jirto oo intaad ijtihaad iyo juhdi iyo samaysid juhdi iyo ijtihaad intaad samaysid markaad ogaatid jihada qibladu ay kaa jirto markaa ka bacdiyaa booraysigu uu ka ansaxayo waa cinda ibnu xajar alhaytami waa sida uu qabo ibnu xajar alhaytami laakiin imaamu rimli raximah اllahu tacaala isagu wuxuu leeyahay qofkii asagoo qibladii aan garanayn meesha ay ka jirto waa iska booraysan karaa markuu booraysto kabacdi muxuu samaynaa ijtihaad markaa kabacdi ha dadaalo oo qibladii qiyaasa ku sameey marka masaa'ilka ay isku khilaafeen ibn xajar اlhaytami iyo rimli ay isku khilaafeen masaladan ijtihaad fi اlqibla wa an yakuuna tayamumu fooraysigu waa inuu ahaado bacda dukhuuli اlwaqti waktiga gelidiisa ka bacdi waxaa kaloo shardiga ah qofka marka booraysigu uu ansaxayo salaadda waktigeedii markii la gaaro ka bacdi unbaa loo booraysan karaa ama xilligan saacaddan inagu aanu joogno oo kale qofka hadduu yihaaho salaad maqrib ayaan usii booraysanaa ma ansaxayso horta maqribkaa la gaaro maqrib markii la gaaro ka kabacdi unbaa booraysigaagu ansixi wa an yatayamama shaksigu waa inuu u booreysto likulli fardi waajib kasta waa inuu u booreysto laba waajib qofku kuma gudan karo hal booreysi tusaale ahaan qofkii salaaddii subxigii wuu booreysta duhurkiina waad booreysan casirkii waad booreysan maqhribkii waad booreysan cishi shanta salaadood shan booreysi wey shanta salaadood oo waajibka ah shan booraysi booraysi yacni laba farad oo cayni ahoo fardulcayna oo lagu gudan karo ma jirto amaa marka fardulcayn la yidhi maxaa baxay fardulkifaaya fardulcayn iyo fardulkifaaya farqiga u dhexeeyana kutubihii hore ayaanu ku soo barannay haddii waajibku yahay fardulkifaayo dhowr waajib oo fardulkifaayo ah hal booraysi oo lagu samayn karaa tusaale ahaan maxaa ka mid a dhowr waajib oo fardulkifaayo waad soo booreysatay meydaa la keenay janaasaa la rabaa in lagu tukado waad soo booreysatay janaasadii waxbaad ka tukantay meyd kale haddana la keenay soo booreysanay haddana maya lanna waajibkan waxa weye waajib kifaa'iya fardulcayn ma ahan faradka la leeyahay yacni laba farad booreysiga laguma tukan karo waa haddii faradku yahay fardulcayn ama hadduu faradku yahay fardulkifaa'i sida janaasada oo kale hal booreysi waa lagu tukan karaa labo saddex afar janaaso waa lagu tukan karaa wafaqdu lmaa'i biyaha weyntoodiina waa shardi waxaa kaloo shardi ah biyaha inaad weyso adoo biyo haysta booreysigii kaama ansaxayo weynta biyuhuna waxay u qeybsantaa laba qaybood xisan aw sharcan biyaha qofku wuxuu ku weyn karaa xis xisigu ku weyn karaaho yacni dareenka iyo caqliga ayaaba ku tusaya inuusan biyo haysanin marna biyihii wuxuu ku weyn karaa sharciyan biyihii wuu haystaa laakiin sharci ahaan wuxuu la mid yahay qofaan biyo haysan tusaale ahaan qofkii uu xanuunsan yahay nabro iyo waxyaalaha jirkiisii ku yaalla nabrahaasuu biyaha uga baqaya biyihii wuu haystaa waraysigana waa ka ansaxay leanna qofkaasi waa qof biyo waayey xagga sharciga biyo haba haysto hadduu doono laakiin muxuu la mid yahay qofaan biyo haysan oo kale wa cadamu اlmacsiyati macsiyada weynteediiu qofku waa inuusan safarkiisu safarulmacsiya waa inuusan ahayn bisafari safarkana waa inuusan ilaahay ku caasin bisafari safarkana uusan ku caasin waa shardi idaa kaana alfaqdu weyntu sharciyan hadday tahay mid sharciga loo nisbeeyo ilaa weynta biyaha maxaan usoo kala qaadnay laba shay faqdi sharci iyo faqdi xisi inuu soo kala qaado sheekhu marka wuxuu ku leeyahay waxaa shardiga booraysigu markuu kaa ansaxayo safarkaagu inuusan ahayn safarulmacsiyo safarulmacsiyo inuusan ahayn waa shard ama haddii safarkaagu safarulmacsiyo tahay oo tusaale ahaan maal inaad soo dhacdo dad hantidoodii inaad soo xaddo qof muslima inaad dhiiggiisii soo daadiso waxyaalaha noocaas oo kalea haddii aad u safartay dee markaa ma booraysan kartid haddii biyo weytadu ay tahay biyo weyto sharciyan ah idaa kaana alfaqdu sharciyan biyo weytadu laba qaybood ay u qaybsantaa sida in badan aanu soo qaadanay biyo weytadu hadday tahay faqdi sharci ah safarkaaguna safaru macsiyo yahay ma booraysan kartid biyo hadday sharci tahay safarkaaguna yahay safarulmacsiya maxaa loola jeeda waxaa loola jeedaa tusaale ahaan qofkii wuxuu u safray macsiyo iyo dembi ayuu u safray korkiisina maxaa ku yaalla nabraa ku yaalla korkiisii marka biyowytadu maxay noqonaya marka faqdi sharciyay noqon biyo wuu waaye sharciyan u waaye leannu ma isticmaali karo biyihii biyihii ma isticmaali karo qofkii safar macsiyuu u baxay korkiisiina nabraa ku yaalla ma booraysan karaa sharcigu ma u ogol yahay inuu booraysto maya لأnnahu haddaad ilaahay aadan ka baqaynin ilahay agtiisa naxariis kuma taalo qofka nabruhu ku yaalaan ee la dhahayo miskiinka nabraha ku yaale booraysigaa u bannaan waa qofkee waa qofkan safarkiisu safar macsiye ahay amaa qofka haddii safarkiisu safaru macsiye yahay faqdiga biyaha uu waayana uu yahay faqdigii sharciga ahaa fadliga sharciga waxaa weeye waa qofkii biyo haysta laakiin biyihii ka baqaya oo nafro jirkiisa ay yaalaan qofkaasi looma ogola inuu booraysto laakiin qofkii haddii safarkiisu safar macsiyo yahay weynta biyuhuna ay tahay faqdi xisiya ka war weynta biyuhuna ay tahay faqdi xisiya ila faqdi xisi waan soo baranay weyn xisi ah weyn xisiya maxaa loola jeedaa qofkii safarkiisu waa safaru macsiyo biyihiina wuu waayeyoo xis ahaanuba u waayey oo meeshaba lagama helo biyo waana qofkii musaafir safaru macsiya qofkaa ma booreysana ya wuu booreysana qofkaas hadduusan booreysan maxaa kaloo la dhihi lahaa oo safarkaagu safaru macsiye weeyo biyana meeshii lagama helee maxaa la dhihi lahaa ha booreysana salaaddii ka tag suurtagal maa qofkii dembi miyaa lagu kaalmayna marka dembi lagu kaalmayna haddii qofkii safarkiisu uu yahay safaru macsiya meesha uu u safrayoo yacni safaru macsiyaha uu u safrana aan biyaba laga helayn xisiyan aan biyo laga helayn wuu booreysana markaas booreysi waa loo hogol si macsiyo kale aysan meeshii uga dhalan oo loo dhihin salaadii ka taga furuudu tayamumi haadihi tani furuudu tayamumi waa booraysiga waajibaadkiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa inta waajib oo laga doonayo qofka booraysana inuu sameeyo furuudu tayamumi booraysiga waajibaadkiisii khamsatun shan shantaa waajib qofku ilaa uu ka sameeyo booraysigiisii ma ansaxayo shaarixu wuxuu kuu sheegi mas'alo laqsi ah oo marka booraysiga la marayo laysku xujeeyo masأalo laqsiga kuu sheegay oo marka baabka booraysiga la marayo laisku xujeeyo wuxuu yidhi hunaa laqsun halkan xuja taalla xujo ayaa meeshan taalla yadkuruhu الfuqahaa culimmada fuqahada xujadaasay sheegaan laqsiga wa huwa musaafiru yatayamamu taaratan cinda faqdi اlmaaءi wa waa qof musaafir ah oo booraysanaya mar markuu biyo waayo waana tukana markuu biyo waayo waa tukana wa taaratan yajid اlmaa marna biyuu helaa wayatawada waa biyahaasu ku weyse qaadanaa wa yusalli waa tukanaa waa qof xaaladiisu sidaa tahay mar biyuu weynaa waa booraysanaa marna wuxuu gaaraa magaalo ama tuulo biyo laga helo waa boor yani ma booreysanayo biyihii u isticmaali waa tukanaa faqaaluu lahu markaasi qofka noocaasa culimmada fuqahadu waxay ku yidhaaheen asalaatu alatii sallaytahaa bilwuduu salaadii weeseqaadka aad ku soo tukatay calayka icaadatuha waxaa waajib kugu ah inaad soo celiso walatii salaaddii sallaytahaa bitayamumin salaadii booraysiga aad ku soo tukatayna laa icaadata calayka ma soo celinaysid xujadaasay meeshan keeneen culimmadii fuqahada yani qofkana waxaa weeye waa iska safriga wuu u socdaa mar wuxuu gaaraa tuulo aan biyo laga helin waa booreysanaa waa tukana marna wuxuu gaaraa tuulo biyo laga helo biyihii u isticmaalaa waa weysaysanaa waa tukana culimmadu marka waxay yidhaaheen salaadii aada booraysiga ku tukatay soo celin maysid tii biyaha aad ku tukatana waa soo celinaya waa sidii caqligu keenaya cagsigeedii cagsigeedii ku yidhah walxallu masalada xujada furfuritaankeeda waxaa weeye annahu saafara wa calayhi janaabatu nasiyaha qofkan wuxuu ahaa qof musaafir oo janaabo lagu leeyay janaabuu galay yani qubaas waajiba lagu lahaa janaabo nasiyaha janaadabadiina waa halmaamay ثuma dakarahaa gadaaluu ka soo xasuustay gadaal ayuu ka soo xasuustay fasalaatu latii sallaahaa bitayamumin salaaddii uu booraysiga ku dukaday ajza'tu waa u ansaxe taas mana soo celinayo lianna tayamuma booraysiga yaquumu wuxuu istaagi karaa maqaama algusli maqaamkii qubayskuu booraysigu istaagi karaa cinda faqdi ilmaa haddii biyo la waayo leanna qofka haddii janaaba ay ku jirto booskii qubayska maxaa u istaagi kara hadduusan biyo haysan waa iska booraysanoo na tukana mana soo celinayo salaadaas haddii meesha ay gaalib u tahay faqdulmaa biyo weyto haddii tuulada ay ku badan tahay salaadiina ma soo celin walatii salaaddii sallaha uu ku tukaday biwuduu'in weyseqaadna laa tujzi'uhu uma gudayso uma ansaxayso lianna alwuduu'a weyseqaadku laa yaquumu ma istaagi karo maqaama algusl weyseqaadka laakiin qubays kama kaafin karo qubayskii kama kaafin karo wabihaada kana alqasa suyuudiyu biqowlihi sheekhan cabdiraxmaan asuyuudi hadalkiisanuu xujo ka dhigay masaladan masaladan isna xujo gabaya ayuu ka dhigo wuxuu yidhi alaysa cajiiban ana shaksan musaafira ilaa gayri cisyaanin tubaaxu lahu rukasu idaa maa tawadaأa lisalaati acaadaha walaysa muciidan lilatii bituraabi khus alaysa cajiiban soo cajiib maahanuu yihi suyuudi ana shaksan musaafiran shaksi musaafira ilaa gayri cisyaanin macsiyo la-aanna u safray weliba safarkiisuu safaru macsiye ma ahan macsiye ma tubaaxu lahu shaksigaas in loo banaynayo arrukasu wixii musaafirka loo banayi jiray oo ruksooyin oo dhan ayaa loo banaynaya safarkiisu ma ahan safaru macsiye ma aha idaa maa tawadaأa hadduu weese qaato lisalaati salaad hadduu weese qaato acaadaha waa soo celinaya salaada walaysa muciidan mana soo celinayo lilatii salaadii bituraabi carada khusa lagu khaas yeelay caradii salaadii carada lagu khaas yeelay oo uu ku booreystana ma soo celinayo suyuudi wuxuu yihi soo masaladaasi cajiib ma aha ajaaba bacduhum culimmada qaarkood fuqahada suyuudi u jawaabay waxay uga jawaabeen laqad kaana hada liljinaabati naasiya fakana miraaran bilwuduu'i ataa binasi kadaaka miraaran bitayamumi yaa fata calayka bikasbi اlcilmi yaa khayra man faxas qadaa'u latii fiiha tawada'a waajibu walaysa muciidan lilatii bituraabi khus لأن مقام الغسل قام تيمم khiلاaف الوضuء haka فرقا bه تخص wuxuu yihi لqad kaana hذا qofkani wuxuu ahaa liلجinاabaةi naasiya qof janaabe halmaamay u ahaa sallaa miraaran dhowr goor wuxuu ku tukaday bilwuduu'i dhowr goor ayuu weysaqaad uu ku tukaday ataa kamaa ataa sida ku yimid binasin naska caddaynta culimmadu ay caddeeyeen sida ku yimid dhowr goor wuxuu ku tukaday wasaqaad isagoo janaabadii halmaamay kadaalika sidaas oo kaleu miraaran dhowr goor bitayamumi booraysiga yaa fataa qofkan dhallinyarada ahow ayuu booraysi ku tukaday calayka laasim bikasbi اlcilmi cilmiga kasabkiisa iyo kasabka cilmiga macnaa dalab اlcilmi cilmiga dalabkiisa laasim yaa khayra man qof qofka ugu khayrka badanow qofkaasoo faxasa masaa'ilka baara qofka masaa'ilka baara qofka ugu fiicanow cilmiga dalabkiisa laasim qadaa'ulatii salaada qadaheedii fiiha dhexdeeda tawada'a uu ku weyse qaatay waajibun salaadaas inuu soo qadeeyo waa salaaddii uu ku weyse qaatay waajib inuu soo qadeeyo walaysa muciidan mana soo celinayo lilatii salaaddii bituraabi khusa salaaddii carrada lagu khaas yeelana ma soo celinayo lianna maqaama algusli maxaa yeeley booska qubayska qaama waxaa istaagay tayamumun booraysiga khilaafalwuduu'i weyseqaadkii khilaafsan weysaqaadkii lakin waa khilaafsan yahi oo weysaqaadku booskii qubeyska ma istaagi karo haaka farqan farqiga masaa'ilka u dhexeeya qaado farqiga qaado farqigaasoo bihi farqiga tukhasu lagu khaas yeelayo masaa'ilkii lagu khaas yeelayo masaladii lagu khaas yeelayo aan soo marnay qaado marka masaladaasay laqsi iyo xujo ay keenaan culimadu furuudu tayamumi booreysiga waajibaadkiisii hamsatun shan alawalowkan ugu horeeya naqlu turaabi carada soo guurinteeda kow marka ugu horeeya qofku carada waa inuu soo qaato athaani kan labaadna anniyatu kan labaadna niyow laakiin muxuu niyeysanaa sida kutubteeni hore baanu ku soo baranay istibaaxatu salaad laa rafca alxades ma niyeysanayo xadadka koryeelkiisii lianna tayamuma laa yarfacu اlxadaa لأnno booraysigu xadaث ma kor yeelo laakiin wuxuu kuu banneeyaa salaaduu kuu bannayno marka istibaaxaةa الsalaaة ayuu niyeysanay الثالثu waajibka saddexaad masxu اlwejhi wejiga masixitaankiisii wey inuu wejiga masaxo waa waajib الraabicu waajibka afraad masxu اlyadayni labada gacmood masixitaankoodii wey maca almirfiqayni labada xusul micigoodii lala masaxo alkhaamisu kan shanaad atartiibu tartiibin waa in sidaa kitaabku isugu xijiyey waa in la isugu xijiyo haddii gacmihii aada ugu hormariso wejigana aada ugu dabamariso ma ansaxayo booraysiga sunanu tayamum haadihi tani sunanu tayamumi waa sunnooyinkii booraysiga booraysiga waxyaalaha loo sunnayna sunanu tayamumi booraysiga sunnooyinkiisu kahiiratun way fara badan yihiin midnaha sunnooyinka waxaa ka mid a ah asiwaak cadaygiyaa ka mid a ah. qofku intuusan booraysan inuu cadaysado sidii weyseqaadkii oo kale wa tasmiyatu ilaah magacaabiddii ayaa ka mid ah bismi illaahi raxmaan araxiim inuu yidhaaho intuusan booraysan wa taqdiimu lyumnaa midigta horumarinteedii weeye cala alyusraa in bidixda laga hormariyo labada gacmood oo midigta iyo bidixda waxaa sunaa midigta inaad hormariso bidixdana aad daba mariso walmuwaalaatu xirxiriirintiiu sunnooyinka booraysiga waxaa ka mid a in la xiriiriyo xiriirinta waxaa loola jeedaa markaad wejigii masaxday hore ka masax labada gacmood wakti dheer ha dhex gelin wa takfiifu turaabi carada fududaynteedii min alkafayni labada calacalood xaggooda waa in caradii laga fududeeyo carada markii sidan gacmaha yani calacalaha aad ugu xoqtid saan markaa dhulka ugu qaadanaysid labada calacalood dhabarkooda ayaad isku dhufaneen saanaad isugu dhufan saanaa marka sunada loo oofiyaa caradii way kaa fududaatay caradii marka sidan aad tiraahid oo gacmihii sidan aad ugu soo xoqtay caro badan ayaa saaran calacalahaagii sunnada qaabka loo fududaynayo waxaa weeye labada calacalood dhabaradooda labada dhabar aada saan isugu garaaci saan haddaa isugu garaacdid sunnadii waad oofis caradia kaa fuudanaysa wa kullu maa shay kasta weeye sunnada booraysigu shaygaasoo yumkinu ay suurtogal tahay majii'uhu shayga imaatinkiisu uu suurtogal yahay oo min sunani اlwuduuءi weeseqaadka sunnooyinkiisii ah wax walba oo suurtagal ay tahay in booraysiga lagu sameeyo oo aanu ku soo marnay sunnooyinkii wasaqaadka halkan isagana waa loo sunnaynaa hayra tahliiثi ila tahliiث saddex saddexayntii maahan saddex saddexaynta waxaanu kusoo qaadanay marka la weyse qaadanayo xibin walba saddex goor in la mayro ayaa sunno ahayd dhinac boor yacni weysaqaadka amaa booraysiga markaad wejiga yani carada marinaysid mar labaad inaad ku celiso oo mar saddexaad aad ku celiso karaahiyow waa farqiga u dhexeeya weysaqaadka iyo booraysiga u dhexeeya waa karaahiyo hal mar bis ayaad wejiga marin caradii gacmahana gacantiiba hal mar bis wey sida sunnadaah mar labaad iyo mar saddexaad lama ogola makruuhaatu tayamumi haadihi tani makruuhaatu tayamumi waa booraysiga waxyaalihii loo nacay oo karaahiyada ahaa halkan sheekhu wuxuu uga hadli waxyaalaha karaahiyada ah oo qofka booraysanaya sharcigu uusan u ogoleyn makruuhaatu tayamumi booraysiga waxyaalihii loo nacay inaani laba shay wey takriiru lmasxi masaxa ku celcelintiisii masaxa hal mar un baa la doonaysa dad ku celcelisho laba goor saddex goor afar goor karaahiyo wa takiiru turaabi carada badinteedii caradii adigoon fududayn oo caradii gacantii ay ka buuxdo inaad wejigii iyo gacmihii marsato karaahiyo wey lannu sida nabiga ka sugnaaday salى اllahu عalayhi wasalam waa in carada aad iska fududaysid mubdilaatu tayamum haadihi tani mubdilaatu tayamumi waxyaalaha booraysiga buriya wey halkan sheekhu wuxuu ka guda geli maxaa burin kara qofkii uu soo booraystay shuruudihii iyo arkaantii iyo waajibaadkii uu sameeyey hadduu sameeyo waxaa jira waxyaalo burin kara booraysigiisa mubdilaatu tayamumi booraysiga waxyaalaha buriya kahiiratun way fara badan yihiin ko horta waxaa burinaya kullu maa abdala alwudu kullu maa abdala alwudu wax kasta oo weesaqaadka buriya booraysigana way buriyaan ilaa isagaaba ka sii daciifsan weesaqaadkiioo ka xoog badnaa wixii jebin jiray booraysigoo daciifana way burinaya jebinaya intanaa u dheeraado kuwan soo socdana waa waxyaalo uu khaas la yahay booraysigu minhaa waxaa ka mida mubdilaadka waxyaalaha burinaya booraysiga alxadau xadaaa ka mida weesadana waan ku soo qaadanay xadadku weesadana wuu buriyaa booraysigana wuu buriyaa wariddatu diinka baxyadii walciyaadu billaah ayaa ka mida waxyaalaha booraysiga buriya waxaa ka mida qofku inuu diinta islaamka u isaga baxo taasi ka mid ma ahayn nawaaqid اlwudu ka mid ma ahayn wa tawahumu اlmaa'i biyaha ismoodsiintiisii ayaa ka mid a khaarija salaati salaadda bannaankeedii isagoon salaadda ku dhex jirin salaadda bannaankeeda isagoo ah ayuu biyo ismoodsiiyey waxaa jira cibaaraad isku dhodhow alwahmu waالshaku waالdannu wاlcilm ereyadaas waa isku dhodhow yihiin macno ahaan farqi basiida u dhexeeya oon badnayn alwahmu ereyga wahmi luga alcarabiya wahmi washaku wadannu shaki iyo danni iyo alcilmu afar erayow alwahmu waashaku wadannu waalcilmu afartooda waa isku dhow yihiin laakiin farqiba sidaa u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxaa weeye hadda meeshan waxaa noo qoran wahmi tawahum ulmaa tawahum mushtaqu min alwahmi waxaa laga soo qaatay wahmi ereyga asalkiisa wuxuu ka yimid wahmi wahmigu marka muxuu yahay waa wax aan jirin ood ismoodsiisay yacni qaaliban boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu u badan yahay inaan waxaasi jirin inuu jiro maxay noqonaya boqol kiiba hal boqol kiiba hal inuu jiro sagaashan boqol kiiba sagaashan iyo sagaalna waxaas wax jira maa marka taas waxaa la yidhaha wahmi marka masaladan sheekhu taasuu ula jeedaa watawahumulmaa biyo ismoodsiintooda biyihii maba jiraane asaa ismoodsiiye asaa qalbiga maxaa uga soo dhacay maalan tusaale ahaan jamaaco wuxuu arkay halkaa soo socota oo geel iyo wadata oo herguuraa ah markaasuu is yidhi lacalla an yakuuna maca aljamaacati ma alla yidhaah jamaacadaas waxaa dhici karta inay biyo wadaan biyo inay wadaan ayaa jamaacadaa dhici karta kaasoo kale maxaa la yidhaha wahmiyaa la yidhaha wahmi ismoodsiin ismoodsiin watawahum اlmaa marka wahmigaasi booraysiga waa buriyaa haddaad ismoodsiisay biyo in meeshaa laga heli karo ama jamaacadaa kugu soo socota lacalla amay lacalla amay biyo hayaan qalbigaagi hadduu ku soo dhacay booraysigaagii waa buray khaarija salaad salaadda khaarijkeedana bannaankeedana uu ku maleeyey salaadda khaarijkeeda maxaa loola jeedaa yani weli salaaddii ma xiran allahu akbar ma dhihin weli ma dhihin wuxuu ismoodsiiyey in jamaacadaas biyo uu ka heli karo ayuu ismoodsiiyey marka haddii tawahumka tawahumka haddii yacni la yihi booraysigu waa buriyaa masalada shakiga iyo dannigana ka war shakiga iyo daniga shakiga iyo daniga way isku dhow yihiin laakiin waxaa yacni ballaaran oo xagga rujxaanka uu u dhow daniga daniga waxa weeye waa shay aada malaysay laakiin boqolkiiba sagaashan iyo شhan aad ku saxan tahay malada aad malaysay boqol kiiba sagaaشhan san malada aad malaysay aad ku saxan tahay daniyaa la shakigana waxaa weeye waa u darafayn labada dhinac way siman yihiin labada dhinac way siman yihiinoo shaygan waad ku shakisay inuu sidaad u shakisay aysan ahayn way dhici kartaa sidaad u shakisay inuu yahana waa dhici kartaa lakin waa siman yahay shakigu markuu siman yahay waxaa la yidhaha shaki tawahumkana waxaa weye waa waxaan jirin aad ismoodsiisay wixii ma hubtid laakiin maba jiro boqol sagaashan sagaal dannigana waxaa weeye waad danni waxaa la yidhaha wixii way jiraan waad malaysay boqol sagaashan shan way jiraan cilmiguna muxuu yahay cilmigu waxaad hubtid yaqiin cilmulmaa marka la masalatu tayo marka la joogo biyihii hadduu ogaado weysadii yani boreysigii wuu ka buray marka lali maxay tahay wuu xaqiiqsaday wuu xaqiiqsaday wey laakiin markii la yidhaha biyuu tawahumay waxaa weye wuxuu asagu ismoodsiiyey wey biyihii inuu helayu ku shakiyey hadday noqotana masaladu maxay noqon maka buraa boreysigi biyo inuu helayo shakiya qalbiga soo gala ama biyo inuu helayu maleeyey wahmigiiba hadduu buriyey labadan ma ka sii daran waa burinayaan iyagana marka saddexdaasuba boraysi way burinayaan wahmiga iyo shakiga iyo daniga wahmiga iyo shakiga iyo daniga saddexduba haddaad yani biyihii waad wahmisay waad ku shakisay inaad helayso waad dannisay intaba waxaa weeye boraysi waa burinaya watawahum ulmaai biyaha ismoodsiinteedii way khaarija salaati salaada khaarijkeedii banaankeedii uu biyihii isku moodsiiyey asagoo salaaddii weli xiran ayuu ismoodsiiyey booraysigii waa ka buray booraysigii waa buray marka la leeyahay waxaan farqi kale lahayn sawaaء kaanat الsalaatu tasqudu bitayamumi am laa fii masalaة اlwahmi masalada ismoodsiinta salaadu ama ha noqoto salaad mar walbaba aad soo qadayn lahayd haddaad booraysiga ku tukato ama ha noqoto salaad aadan soo qaday lahayn waa isla mid marba haddii masalaة اlwahmi la joogo oo salaada aad soo qaday lahayd iyo salaadda aadan soo qaday lahayd maxaan ula jeednaa waxaan ula jeednaa waxaa weeye meel haddii aad ku booraysatid sida haaliban ambiye laga helin meel waxaad ku booraysatay haaliban ambiye laga helin salaaddaas maxay noqona ma soo qadayne ma soo qadaynaysid sida kutubtii horean kusoo barannay haddaad ku booraysato meel sida haalibka biyo laga helana waad soo celin salaaddii saasaa loola jeedaa yani marka masأalaة اlwahmi sheekh markuu ku leeyahay watawahum اlmaa khaarij الsalaad booraysiga waxaa buriya biyo in laysmoodsiiyo waxaan farqi kale lahayn sawaaء kaanat الsalaaةu tasqudu bالtayamum am la salaadaasi ha noqoto salaad booraysi kaaga dhacaysa ama yaysan noqon salaad booraysi kaaga dhacaysa oo salaad qadaheeda lagaa rabay ha noqoto waa haddii aad ku booraysatay meel biyuhu sida qaalibkaa laga helo ama ku boorayso meel sida qaalibkaa biyo aan laga helin waa isku mid twahum اlma khaarij الsalaaة yubdil الsalaaة khaarij الsalaaة twahumku yubdilu atayamum booraysigu burina wuxuu kaluu sheekhu yihi wاlcilmu booraysigu waxaa buriya cilmi ogaal biwujuudilma aad xaqiiqsatay tan way ka bedelan tahay tawahumkii biyo inaad helaysaadba ogaatayba malo ma ahan iyo ismoodsiin ma ahan iyo shaki ma ahan saddexdii aan soo sheegin way ka bedelantaa ta shaki ma ahan danni ma ahan wahmi ma ahan waad xaqiiqsatay biyo inaad helayso walcilmu ogaal iyo xaqiiqsi ayaa booraysigii burinaya biwujuudi ilmaa biyaha helitaankiisii aada ogaatay wax ku xaqiiqo biyo inaad hesho booraysiga muxuu noqonaa eber waa bur masalat اlcilmi wاlqudratu awoodii wاlqudratu awooddii ayaa burinaya booraysigii calىa hamanihi hamani ilmaa biyaha lacagtoodii aada awood u yeelatay waxaa kaloo burinaya waxaad awood u heshay biyaha lacagaad ku iibsato ayaa kaa maqnaa markaad booreysanaysay laakiin biyo waad heli karta hadda lacagaad heshay biyahaad ku iibsan karto booreysiga muxuu noqonaa waa buri lacagaad biyo ku iibsan karto haddaad hesho biyihina meesha ay yaalaan ew lacag la ku heshay lacagta waad heshay booreysiga waa kaa buri wa zawaalu lcilati cillada suulideedii ayaa booreysiga burisa cilladaasoo almubiixati booraysiga iwil banaynaysay ciladii booraysiga kuu banaynaysay ayaa kaa zuushay iyaduna booraysiga waa kaa buri oo cilada iwil kuu banaynaysay booraysiga oo zuulaysa maxay tahay qofku u xanuunsanaa tusaale ahaan nabro iyo waxyaalaha jirka uga yihilay ilaaha caafiyey de hadduu ku caafiyo maxay noqona booraysigaaga see noqonaa marka ciladii allaa kaa zuushay xanuunkiiga kaa zuulay booraysiga waa kaa buri booraysigu kaa buray wa zawaalu lcilati cilada zuulideedii ciladaasoo almubiixati ee bannaynaysay booreysiga oo kaa zuushay ilaa fi salaati salaada dhexdeeda maahane salaadaasoo asaaqidati ku dhacaysa bihi bitayamumi booreysiga salaaddii ku dhacaysay maahane fi الثalaaثi saddexdii haddaanu qabanno saddexdaasoo alakhiirati ee ugu dambeeyey saddex masalo ugu dambeeyey muxuu ula jeedaa sheekha ka soo bilaaw alcilmu biwujuud ilmaa waxaad ogaatay biyo inaad helayso waxaad awood u yeelatay biyaha lacagtooda waxaa kaa zuushay ciladii xanuunkaa kaa zuulay saddexdaas ula jeeda saddexdaas mid ka mida haddii ay kugu dhacaan salaadii dhexdeedana aad ku jirto ka war salaaddii dhexdeeda adoo ku jira ayaad biyo ogaatay biyaad xaqiiqsatay salaaddiina waad xiratay allahu akbar ayaad tiri markaasaad biyo meel aad ku aragto xaqiiqa ah salaadiina waa salaad booraysiga ku dhacaysa salaad booraysiga ku dhacaysa maxaa loola jeeda waa salaaddii salaad aad yani meexal waxaad ku booraysatay biyo aan laga helin sida khaalibka ah waa salaad noocaas salaaddi waadna xiratay biyihiina waad aragtay waa xaqiiqo ma burayso booraysigaas salaaddiina waad xiratay meesha aad ku booraysatana waa meel biyo in laga waayo ay khaalib tahay waa salaaddaas salaad aan la soo celinaynay ay walba ahayd de kaama burayso taasoo kale saddexdii masalaba fi halaaث اlأkhira masalada labaad waxaa weeye alqudra calىa hamanihi adoo salaaddii xirtay allahu akbar ayada waxaad awood u yeelatay biyihii inaad iibsato salaaddiina waa salaad booreysiga ku dhacaysa oo mar walba aan qalo lagugu lahay ma kaa burayo booreysigaas masalada saddexaad waxaa weye zawaalu اlcila almubiixa salaaddii markaad xirtay allahu akbar adoo salaaddii ku dhex jira ayaa ilaahay kaa caafiyey cudurka ilahay kaa caafiyey ma kaa burayso fi halaaثaة اlأkhira saas ula jeeda waxayثu makaan maahani waxayثu makaan wahiya masaaئishaasi saddexda ah wahiya masaaئil الأربعة afartii masalaanu celinayna afartii masalaba xayثu makaanay ahaat laa xaa'ila wax ka celiya uusan jirin fi اlarbaci afarta masalo dhexdooda wax ka celiya biyaha uusan jirin afartaas masalo alaakhirati ugu dambeysa afartii mas'alaba ugu dambeysaba maxaa la shardinaa marka booreysigu uu ka burayo wax biyihii ka celiya hadduusan jirin afarta masalo sheekh muxuu ula jeedaa ka soo bilaaw tawahum اlmaa biyaha malayntoodii alcilmu biwujuudi اlmaa qudra calىa hamanihi zawaalu اlcila zawaalu اlcila ayuu leeyahy afartaas masalo afartaa masalo maxaa loola jeedaa maalan qofkii biyuu ismoodsiiyey dadkii uu biyaha isku moodsiiyena xaa-ilaaba dhexeeya wax meeshaa biyaha uu iska moodsiiyey iyo isaga maba isgaari karaan wax ka celinaya udhexeeya waxa ka celinaya maxay yihiin dugaag bahala soo fadhiistay libaaxoo kale meeshuu biyaha iska moodsiiyey libaaxa ka sokay ma ka burayo boraysigaas tan masalada labaad iyadana alcilmu biwujuudi ilmaa biyuu ogaaday inuu heli karo laakiin bahalaa ka sokaya tan saddexaad iyadana alqudra calىa hamanihi wuxuu awood u yeeshay biyihii inuu iibsado bahalaa ka sokeeya lah biyahaad iibsan lahay tan zawaalulcila almubiixa waad caafimaaday waad caafimaaday laakiin bahalaa ka sokeeya biyihii aad doonan lahay afarta masalaba waxaa shardi ah xayثu laa xaa'ila fi اlarbaci اlakhiira afartii masalena oo haddaysan wax xaa'ila oo kaa celinaya biyihii aysan jirin alxayd alxaydu hada midkani axkaamu اlxaydi haadihi midani axkaamu اlxayd waa xaydka axkaamtiisii halkan wuxuu rabaa sheekhu raximah اllahu tacaala axkaamta dhiigga caadada inuu ka bilaabo alxaydu xaydku luqatan min luqatin xagga luqada carabiga asayalaanu shubmidda wey xaydka af carabiga waxaa lagu yihaa sayalaan waxa shubmaya daadanaya ayaa xayd la yihaha wa sharcan min sharcin xagga sharcigana damu jibilatin dhiig dabeeco ah dhiig dabeecaddu keento weeyo xanuun iyo cudur kuma yimaado waa iska dabiici waxyaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ku qadaray haweenkow liannahu nabigeenu salى allahu calayhi wasalam markii umunaa caaisha iyadoo ooyeysa u arkay nabigu salى allahu calayhi wasalam umunaa caaisha markaasuu yihi caaishay maxaa kugu dhacay markaasay ti rasuulka ilaahay waan xaydo waa markii ugu horreysay way xaydaysay nabigu salى اllahu calayh wasalam wuxuu yihi daaka amrun katabahu اllahu calىa banaati aadam taasi waa arrin ilaahay uu ku qadaray gabdhihii nebi aadam ka farcamay oo dhan arrin ilaahay ku qoray oo ilaahay ku qadaray marka wax dabeecadu keenayso weye mooye wax xanuun ama jiro ay keento ma ahan xaydku wa sharcan damu jibilatin dhiig dabeecaw dhiiggaasoo yakhruju ka soo baxa min aqsa raxmi ilmar'ati islaanta ilmagaleenkeeda ilmogaleenkaa meesha ugu fogaashaha badan meesha ugu fog ilmagaleenka ayuu ka yimaadaa dhiigga xaydku calaa sabiili sixati caafimaadka jidkiisuuna ku yimaadaa gabadhu iyadoo iska caafimaad qabta oo wax cudura aan lahayn ayuu iska yimaadaa yimaadaao dabeecaddaa keenaysa fii awqaatin wakhtiyaalo ayuu ayuu soo baxaa awqaaddaasoo makhsuusatin la khaas yeelay waktiyo gaar uu soo baxay dhiig mar walbaba iska shubmayo iska soconaya ma ahan wanifaasu nifaaskuna huwa nifaasku addamu dhiiggabood dhiiggaasoo alkhaariju soo baxa caqib alwilaada dhalidda ciribteed nifaasna waxaa la yidhaha haweenaydu markii ay caruurka dhasho kabacdi dhiigga yani imanaya kaasna waxaa la yidhaha nifaas awalu waqti imkaani اlxaydi wa qaalibuhu wa aakhiruhu awalu waqti imkaani اlxaydi xaydka suurtagalkiisa waktigiisa waktigaa kan ugu horeeya waktiga ugu horeeya oo gabadhu ay suurtagal tahay inay xaysho waa waktigii wagaalibuhu gaalibu wakti اlimkaan waktiga suurtagalka xaylka uu yahay gaalibkiisa wa aakhiruhu aakhiru wakti اlxayd waktiga xaydka waktiga ugu dambeeya halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa waktiga ay suurtagal tahay gabadhu in dhiigga ka yimaada lagu tilmaamo xayd iyo haaliban da-da xaydku gabdhaha uga yimaada sida haalibka ah iyo waktiga ugu dambeeya oo xaydka la dhihi karo wixii ka dambeeyahay xaydba ma ahan la dhihi karo awalu waktin waktiga ugu horeey waktigaasoo yumkinu suurtagal uu yahay an taxiida fiihi waktiga dhexdiisa almar haweenaydu inay ku xaysho tiscu siniina sagaal sano sagaalkaa sanoo qamariyatin dayaxa loo nisbeeyey bilahaas dayaxa ah ayaa laga xisaabi laa miilaadiya walaa faranjiya bilo miilaadi iyo masiixi iyo faranji iyo midna laguma xisaabayo bishaas cadiga ah islaamka ku xisaabtamo way sagaalka sano waxa lagu xisaabinayo tiscu sinina sagaal sano weeye wakhtiga ugu yar oy suurtagal tahay gabadhu inay ku xaysho sagaalkaa sanoo qamariyatin dayaxa loo nisbeeyey sagaalkaa sanoo taqriibiyatin soo dhoweyn loo nisbeeyey wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala waktiga ugu horeeya oo gabadha lagu tilmaami karo dhiigga ka yimid inuu yahay xayd waa sagaal sano oo weliba sagaalkaa sano lagu xisaabayo sanadka hijriga ah oo dayaxaas bishaas lagu xisaabinayo sagaalka sanona waa taqriibi taqriibi maxaa loola jeedaa wakti xadidan maahan waa soo dhoweyn soo dhoweyn wakti xadidan maaha wakti xadidan ma aha ulajeedada laga leeyahay waxaa weye haddii gabadha dhiig uu ka yimaado sagaalkii sano iyadoo maalmo yar uga dhiman yihiin dhib ma laha dhiiggaas waa xayd sagaalkii sano sagaal sano go-an hal maalin aysan dhimanayn loolama jeedo maalan maalmaha sagaalka sano uga dhiman waa maalmo aan isla qaadi karin xayd iyo duhri waa maydmo maalmo aan isla qaadi karin xayd iyo duhri maalan shan iyo toban maalmood ayaa sagaalkii sano uga dhiman sagaalkii sano gabadheydoo shan iyo toban maalmood uga dhiman yahay ayay xaysha oo dhiig uu ka yimid dhiiggaas waa xayd aan le leannu shan iyo toban maalmood ma qaadan karaan xayd iyo duhri ma qaadan karaan leannu xaydkii haddii aad maalin siiso maalin habeen haddaad siiso xaydkii maxaa soo haray afar iyo toban maalmood ayaa soo haray afar iyo toban maalmood duhri ma noqon karo aqalu duhri khamsata cashar yow duhriga waxaa ugu yar شhan iyo toban maalmood marka taqriibi saasaa looga jeeda walidaalika imaamu shaafiعي raximah الlahu taعaalى wuxuu dhihi jiray sancantiguu yiri imaamu shaafiعي markuu sanco aaday sheekhu waa sida imaamu nawowi uu ku soo guurinayo kitaabkiisa majmuucaha uu ku qoray sancan tegayuu yihi imaamu shaafiعي markaasaan waxaan arkayuu yihi gabar kow iyo labaatan sano jirta oo ayeeyahan arkayuu yihi labaataniyo kow sanay jirtaa waa ayeydi maxay ku dhacday sida hadda kitaabku sheegay ku dhacay sagaal sano ayaa dhiiggii ka yimid xaydkii sagaal sano markii dhiig ugu yimid way guursatay markay guursatay toban sano markay jirtaba caruura u joogay caruurkaa marka ay dhashay isagana sidaasoo kale waxay ku xayshay sagaal sano sagaal sano ay ku xayshay toban sano caruurkay dhashay markuu joogo caruurkaasna cunuguu sii dhala toban sano markay joogto marka saasay waxay ku suurtagal tahay imaamu shaafici wuxuu yidhi kow iyo labaatan sano gabar jirto ayeeye ah caruurteedii carruur kale sii dhaleen ayaan arkay uu yidhi yacni fii khilaal saxiixi albukhaarina waa ku qoran tahay qisada imaam albukhaari saxiixiisa wuxuu ku yidhi waxaa la arkay haweeney labaatan iyo kow sano jirta oo haddana ayeeye noqotay ayaa la arkay ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala wagaalibuhu gaalibu waqti اlxayd waqtiga xaydka gabdhuhu uga yimaado sida gaalibka ah cishruuna sano labaatan sano w gabar labaatan sano gaartay gaaliban xayd waa ka yimaada gaaliban sida loo badanya way dhici kartaa iyadoo shan iyo labaatan sano jirta inuusan xaydku ka imaan way dhici kartaa laakiin siday u badan yihiin labaatan haddayba gaaraan waa imaana dhiigku ka yar inuu ku yimaadana waa suurtagal ka badan inuu ku yimaadana waa suurtagal laakiin haalibka gabdhuhu waxay u badan yihiin labaatan sano hadday jiraan indhiigu uu ka yimaado xaydku walaa aakhira aakhir lahu lilxaydi xaydku meel uu ku dhammaado aakhira ma laha wakti la leeyahay waktigaasuu ku dhammaadaa xaydku ma jiro masaladan waa masalada ay isku khilaafeen sheekii la dhihi jiray abulxasan almaawardi iyo sheekii la dhihi jiray imaam ulmuxaamili masaladan sheekhu uu leeyahay walaa aakhira lahu xaydku aakhir male masaladan sheekhu wuxuu ku raacay alimaam abulxasan almaawardi alimaam abulxasan almaawardi wuxuu leeyahay yumkinu اlxaydu maa daamat اlmarأaةu xayatan yumkinu اlxaydu islaantu inay xaysho waa suurtagal maa daamat xaya intayba nooshahay intayba nooshahay waa suurtagal inay iska xaysho waxaa suurtagal uu ku leeyahay abulxasan almaawardi haweeneydo toddobaatan sano jirta siddeetan sano jirta in la yidhaha waa xaayid lanna wuxuu leeyahay sharcigu xad aakhir oo la dhihi maayo haweeney toddobaatan sano jira haddii dhiig uu ka yimaado ma dhahayno waa damulfasaad ee salaadda iska tuko waa dhiig yacni egfashin oo kale kaaga yimide salaaddii duko ma dhahayno suurtagal qofku inta ay nooshahay waa sida masalada uu qabo akaru shaaficiyana way qabaan jumhuuru shaaficiya way qabaan ana dam alxayd laa aakhira lahu abulxasan almaawardi masalada u iftooday wey dam alxayd laa aakhira lahu haweeney iyadoo toddobaatan sano jirta siddeetan sano jirta haddii dhiig ka yimaado maxaan ku tilmaamaynaa ma waxaan leenahay salaadii iska duka waxna xayd ma ahan waa xayd aan leenahay lianna alxayda laa aakhira lahu laakiin sheekhan la yihaaho muxaamili oo aimada shaaficiyada ka mida isagu wuxuu leeyahay aakhiruhu situuna sana xaydka wuxuu leeyahay aakhiruu leeyahayo aakhirkiisu waa lixdan sano haweeneydu hadday lixdan sano gaarto muxaamilu wuxuu leeyahay lixdan sano wixii ka dambeeya hadday tidhaa dhiiga iga socda waxaan leenahay waa infection dhiiggaas xayd ma infection waay waxa kaa socda waa sida u iftooday imaamu اlmuxaamili laakiin sida raajixa ah waa sida abulxasan almaawardi uu qabo kitaabkuna uu kuu sheegay ana dama alxaydi laa aakhira lah allah subxaana